والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الرابع والأربعون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي نفع الله به المسلمين waxaanu ka bilaabmayaa shariidkan kadu xadiidka raqamkiisu uu yahay ثمنمية وثمانين sideed boqol iyo sideetan qala رaحimه الله تعالى وعن أbي موسى رضي الله عنه qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم يقول إذا cطس أحadكم midkiin markuu hindhisoodo faxmid الlaha alle uu ku xamdiyo fashamituuhu u duceeyo يرحمka الله dhaha fain lam يحmd الlah falaa تشhamituuه rawaه mسلم kawaba ku celinaan maray وعن أنس رضي الله عنه qاaل cطس رaجuلaaنi عinda النبي صلى الله عليه وaلي وسلم midkood baa laba nin baa ku hindhisooday rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم agtiisa labadaa nina waxaan filaya inay isu isu isu adeerhaayeen oo kala da-weynay weliba fashamata axadahumaa midkood waa u duceeyo yarxamuka allah buu ku yidhi walam yushamit اlآakara kii kale samaana u ducayno yarxamuka allahu ma dhihin faqaala aladii lam yushamithu kii una u tashmiitinin baa wuxuu yidhi caطasa fulanu fashamadtahu hebel baa hindhisoodo yarxamuka allah baad ku dhahday wa caطastu anna waa hindhisooday oo falam tushamitnii marka waa waa weydiinayaa nebiga sal ه alay slam faqaala markaasuu yihi haadaa xamid allah kanu alluu ku xamdiyey wainaka lam taxmad illah adigu si alle maadan ku xamdiyey mutlaqun calayh marka adiga aada isdayacay naftaada dayacay oo ducada nebiga sal lay slm iska qadiyey weeyaan marka ayb waa ka aamusay marka nebiga sal ه alay slam oo ma aanu dhihin ixmad illah iyo qul alxamdu lilah xabagtoona ma aanu dhihin marka sidaasna macnaheedu waxa weya waxba aan xusuusinaynin alimaam malik radi allahu an isaga waxaa laga wariyey waa loo sarbeebaya waxaa la dhahayaa qofku markuu hadisoodo muxuu yidhaahaa alxamdu lilah buu yidhaahaa qofku yidhaaha markaasaa la dhahaya buu yidhi yarxamuka allah وعn abi هurayرaةa radي allahu canهu qaal kaana rasuul الlah sal ly slm rasuulka alla wuxuu ahaa idaa caطasa markuu hindhisoonayo wadaca yadahu aw hawbahu calىa fiihi gacantiisa mise maradiisu afkiisa saari jiray wakafada aw qaطa bihaa sawto khafada iyo qaطana isku mid weeyaan hoos buu u dhigi jiray codkiisana oo cabsa caaliya ma aanu ku dhufan jirin oo dadka ka nixiso oo ka argagixiso oo hoos buu codkana u dhigi jiray afkana waa qarin jiray oo marada ama gacanta ayuu ku celin jiray waa kiina aan soo maray inuu yidhaah isku celiya inta uu karo shaka raawi raawigaa shakiya qada miyuu yidhi mise khafada buu yidhi waana macnina oo isku mid rawaahu abu daawuud wالtirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix xadiiثun xasanu waana xadiidku waxa weeye waa sidaa uu sheegay alimaamu tirmidi radia allahu taعaalى canhu وarضaah weeyaanu xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu الsheikh اlalbani fi صaxiixi اljaamiع الصغيir ibu ku saxiix yeelay oo xadiidku marka waxaa weeyaan waa صaxiix waladkan u mxuha rabaaxiisa u xasan uu ka dhigaya tirmadiiska raacayo وعan abi muusى radي allahu canهu qaal kana الyahuudu yatacaطasuuna cinda rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wali wsلم yani marka arrintaas waxaa weeyaan <clears throat> hindhisadu ma waxay ku khaas tahay muslimiinta tashmiidku baan ujeedaa mise gaaladana waa loo tashmiidkay waxaanu soo marreeyey xadiid hore mar dhaweyd oo dhahayay akuuhu ow saaxiib walaalki ehm, a kaasaynu soo marray marka marka waxa weeyaan xadiidkan kadaa marka wuxuu sheegayaa gaaladu inayna ku jirin oo yarxamuka allah aana dhahin raxmad looguma ducaynayo laakiin si kale ayagana loogu ducaynayaayo yarxamuka allahu lama dhahayo yahdika allah ayaa la dhahaya hadduu gaalinbadandisoodo wuu alle ku xamdiyo wuxuu lehay marka kaana alyahuudu yatacaatasuun yahuudi way iska hilisan jireen hindisa iska doondooni jireenoo cinda nebiyi sal lla alay slam inda rasul lah sal l sl rsulka alla hilistiisa markay joogaan hindisa iska keenkeeni jireenoo markaasay dhihi jireen alxamdu lilah dhihi jireen yarjuuna iyagoo rajeenaya an yaquula lahum yarxamukum allah inuu rasuul alle yahay bay garanayeeno ducadiisu qiimahay leedahay yay garanayaan marka ducadiisiibay waxay rabaan inay xeelad ku helaan laakiin aliya rasuulkiisa miyay xeeladi karaan rasuulka iyo aliya rasuulkiisa marka uma degnaayaan cinaagkooda iyo muxua tacasubkooda ayay u diidayeen baqya wa cudwaanan oo u inkirayeen marka ducadiisa aada heshe ayay leeyihiin intay iska handhisayan alxamdu lilah dhahayaan iyagoo rajaynaya inuu yarxamukum allahu yidhaaho oo raxmad alle ugu duceeyo fayaquulu markaasu wuxuu dhahayay yahdiikum allahu waslixu baalakum allah idin hanuuniyo xaaladiina ha hagaajiyo alla idin soo hanuuniyo marka hanuun buu ugu ducaynayaa mooyaane raxmad iyagoo gaala a ma ayna mudanin oo looguma ducaynayo rawahu abu daawuud wtirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaala xadiiثun xadiiثu صaxiix weeyaan oo صaxaxahu sheikh اlwaadiciy fi الصaxiix الmusnad وعn abi سacيid الkdري رadي الله عanه qal qala rasul اlah slى الlه عليه alي وsلم إidaa تaثaءba أxaduكم midkiin markuu hindisoodo falyumsik biyadihi calىa fiihi ha ku qabto gacantiisa afkiisa ha ku qabto faina الشhayطaana ydkl shayطaan baa gelaya haddii kale marka wuu ku qoslayaana waan soo maray kana waa gelayaa weeyaan rawaahu muslim baabu istixbaabi الmusaafaxati cinda alliqaa gacan qaad la isgacan qaado gacanta la isqabto sunnaynteeda iyo tarkiibkeeda laisjeclaysiyo laisku guubaabiyey markii la kulmo laba qofoo muslim ay kulmaan wa bashaashati اlwajhi iyo wejiga furfuridiisa wa taqbiili yadi الrajuli الصaalix iyo ninka saalixee ahlu taqwaha ahlu cilmiga ah gacantiisa dhunkashadiisa wa taqbiili waladihi ilmihiisa qofku inuu dhunkado shafaqatan naxariis iyo kolkoli u dhulkado wamucaanaqatu lqaadimi min safar qofka safar ka yimid mucaanaqayntiisa qaadim min safar weeye maaha marka sida kuwan ay yeelanay ku badan tahay markay la kulmaba muxuaha shafka laisla laaca ma ahee qofka safar ka yimid keliya qofkaas keliya mucaanaqa leh wa karaahiyatu linxinaa foorarsi hoos la isuu rukuuc iyo sida xabashadii iyo jabaneeskii iyo hunuud iyo waxyaalaas ay yeelaanee aflaamta iyo waxyaalaha ay ku arkaayeen inay yeelaan oo sida hoos isugu foorsadaan can abi الخطaabi qataada qataadata bni dicaam الsaduusi albصri raximah اllahu taعala min taabici اlbصra taabici sagiira weeyaane qultu lianas anas baan waxaan ku idhi buu yidhi dariirna wuu ahaa ninkaa qataadihi akaanat اlmusaafaxatu fii asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wali wslam musaafaxadu ma jiri jirtay asxaabtii nebiga salى اllahu عalيyh wali waslm radi allahu canhum oo ma iska can qaadi jireen qaala nacam rawahu الbukhaariي وعan أنس رضي الله عنه qاaل لما جاء أهل اليمن markay reer yمنeed yimaadeen wfdigoodii uu yimid وqاala رasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم uu yihi جاءكم أهل اليمن reer yمneed baa idin yimid وهم أول maن جاءa بالمصاaفحة iyaguna waxay ugu horeeyeen wax musaafaxa la yimaado oo dad isgacan qaada iyaga ugu horeeyey rawaه أبو dاود بإسناad صحيح waxa weeyaan xadiidku waa صaxiix intiisa badan oo صaxaxahu الألbaniي fi صaxiix الأdب الmfrad waxaase intan tada dambe whm أول man jaءa bالmusaafaxa whm أول man man jaءa bالmusaafaxa intaas waa mudraja ma aha xadiidka ka mid maahe waa min kalaami anas anas baa hadalkaa yidhi marka sidantada hadda xadiidka uu la isugu dhex daray aada mooday inta oo dhan ba inuu nebigu sala allau alيyه wala slm ku dhawaaqay saasoo taasoo kale baa idraaj la yidhaha marka riwaayaat tafsiiriya baa jiro oo wahum awalu man jaءa bimusaafaxa waxaa min kalaami الnabiy ee min kalaami anas radi allahu canhu la min kalaami rasuuli اllahi salى اllahu عalيyه walih waslm وعn الbaraaءi radي allahu canhu qaala qaala rasul اlahi salى اllahu عalيyه wali wslam sidaasna marka yani waxaa caddeeyey sheikh اlalbani fi ضaciifi muxuu ahay sunani abi dawud ayuu ku caddeeyey iyo keyrkeedu ku caddeeyey inuu tahay intaasu mudrajo ay tahay وعn البراء بن cاazib رضي الله عanه qال qال رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم maa min مسلmayni ylتaqiyaani ma jiraan laba qof oo muslimiin ahoo fayatasaafaxaan iskacan qaadaya ilaa غufira lahmaa ilaa waa loo dambi dhaafaa qabla an yaftariqaa intayna kala tegin intayna meesha ku kala dhaqaaqin yaa loo dambi dhaafaya rawaahu abu dawuud waxaana weeyaan xadiid xadiidku waxaa weeye صaxiix weeyaan oo صaxaxu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيr wa صaxiixu sunan ibni maaja وغayrihima xadiidka marka waxa weeyaan waa صaxiix وعn أنس رضي الله عنه qاaل qاala رaجuل nin baa wuxu uhi ya rasuul الlah الرaجuل mina ylقى أخaahu nin naga midabaa walaalkii la kulmaaya أw صديqahu bmise wuxuu yihi صديqiisii صaxiibkiisiiba la kulmayaa ayanxanii lahu ma u runduugsanaya ma u foorarsanaya qaala laa qaala fayaltazimhu ma isku duubaya o mucaanaqaynayaa oo wayuqabilhu ma dhunkanayaa qaala laa qaala fayأkudu biyadihi gacantiisa ma qabsanayaayo wayusaafixhu ma gacan qaadayaa qaala nacam rawaahu التirmidiyu wa qaala xadiiثu xasan xadiiثun xasan weeyaan oo biطruqihi uu xasan ku yahay ama waaba صaxiix weeyaan xadiidku oo waxaa xasan ka dhigay الsheikh الألbani fi صaxiix sunan ibni maaja waa xasanu lianna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaho xandalatu bni cabdillahi saduusi ninkaasuna waa daciif laakiin ninkaas mutaabicu leeyahay nin la yidhaho shucayb bn alxalxaab iyo kahiir ibni cabdillaah iyo almuhallab ibn abi safra ibn abi sufra ayaa nimankaasa mutaabiceeyey oo xadiidka la wariyey rawaahu adiya fi lmuntaqa min masmuucaatihi bimarw ibnu shaahin isaguna rubayaadkiisa ku wariyey xadiidku marka xasan weeyaan kama qaalahu التirmidiي saasuu leeyahay marka wadaadkan la yidhaaho cabdilcaزiز رباح الشheekh الألبانيna waaba صحيixiyeysa وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال qaala yahuudiyu lisaaxibihi nin yahuudiya baa saaxiibkiisa kaloo la joogay ku yidhi idhab binaa ilaa hada الnabiy noogee ninkaa nebiga ah faأtayaa rasuula الlahi sal l sl rasuulka alle u yimaadeen fasa'alaahu can tisca aayaatin bayinaat tisca aayaatin bayinaat bay weydiiyeen sagaalka aayadood ee bayinaadka ahee muuse lagu soo dejiyey alle uu yidhi walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaatin fas'al bani israa'iila id aayadahaas lagu sheegay wuu yidhi marka aan weydiinay inoogeen fadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay aayadahaasuna marka waxaa weye waxyaale awaamir ah waxaaye laga xaraameeyey ayay ahaayeen marka waxaa jira aayado kaleo iyaguna muxuu ahay sagaal aayadood muxuu ahay fii tis aayaatin alle uu leeyahay oo mucjizaad iyo ahaa oo muuse la siiyeyna waa jireen sagaal aayadood oo awaamadihina ah waa jireen marka aayadda marka lagu sheegayo aayaddan dambe walow aatayna masaatis aayaatin bayinaatin laleeyahay waa midkaa waxyaalaha la amray laga xaaraamtinimay iyo wasaayaha oo aayaatwasaa'il cashara ay ku magacaabaan yahuudda markaas wuu u sheegay marka nebigu sal lla alay slam mxaa fadakara alxadiida xadiidkii buu sii waday ilaa qowlihi faqabala yadahu wa rijlah waxay dhunkadeen gacantiisa iyo lugtiisa faqaala waxay idhaaheen nashhadu anaka nabiy rawaahu aلtirmidiyu وغayruhu بأsاaنيda صحيiحة saasuu yihi الشheik الإmaamu التirmid الإmaamu mxuu ahaa النawwiي رaحimه الlahu taعaalى mana aha xadiidku صaحيiح ma aha xadiidkanu صaحيiح ma aheen xadiidku waa ضaعيif wuxuu leeyahy xadiidka waxaa kale wariyey tirmidi و ibn maaja aya iyaguna wariyey qala alxaafiظu fi تkriiجi xadiiث الkashaaf xaafid ibn xajar الcasqalani fi تkriiجi xadiiث الkashaaf uu ku magacaabay alkaaf الshaaf fi تkriiجi xadiiث الkashaaf wuxuu ku yihi rawahu الxaakimu أحmed وإسxaaq isxaaq ibn rahuya وأbu yعlى والطbrاني kulhm min riwaayaةi cabdالlahi bn slmة can صfwan صfwan bn asar وcabdالlahi bn slmة kabira fasa'a xifduhu sidaasuu yidhaahaan marka yani xadiidkan ka dog sidaasuu ضaciif ku yahay waxaa kaloo isaguna ضaciifiyey الsheikh الألbani xadiidkan isna waa ضaciifiye ضaciifu ibn maaja iyo ضaciifu التirmidi iyo muxuu ahayey muqadimada u sameeyey riyaad الصاalixiin intaba waa ku daciifiye marka xadiidkan daciif weya ninkaas sababtiisa cabdullahi bnu salim aljarmi ayuu ku daciifay وعn iبn cmr radي allahu canهuma qصة qaala fiiha qisadaasna waxay ahayd wfd sariyuu diray nebigu salى الlahu عalيh wali wasalam oo markaasa saryadii soo jabto soo carartay markaasaa kolkay yimaadeen iyagoo xishoonaya oo dadka ka xishoonaya ayaa dadkii ku qayliyeeno marka waxay dheen yaa furaar farartum fii sabiili الlah gaalada ad ka soo cararteen fulayadiyo markaasaa u nimid buu lehay nebiga salى الlaه عalيه walي wasalam markaas buu nebigu عalيه الصلaaةu wasalaam ay cudur daateen oo yidhi yaa rasuul allahi naxnu alfaaruuna fii sabiili اllah markaasuu yidhi maya faarin ma ihidine cakaarin baa tihiinoo anaad ii timaadeen oo aniga fi'adiinii ahoo kuwa alla subxaana wa tacala u cudur daaray baa tihiinoo ilaa mutaxayizan liqitaalin aw mxua ilaa aw liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiatin kuwu yidhi baa tihiinoo anaa fi'adiinii oo anaad ii timaadeen uu ka wadaa saasuuna yidhi markaasuu leeyahay fadanawnaa min الnabiyi salى الlahu عalيh wali slm nabigaan usoo dhowaanay oo faqabalnaa yadahu gacantiisaan dhunkanay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkan kedana wariyey waa daciif isaguna oo alalbani yaa isaguna daciifiyey muqadimadiisa uu kitaab riyaad saalixiin ku sameeyey iyo daciifu اladab اlmufrad iyo riwa اlgaliil iyo daciifu sunan ibni maajah iyo keyrkiiba intaba waa ku daciifiyey marka gacanta dhunkashadeeda xadiidkan iyo xadiidkii horeba labaduba marka daciif buu ahaa kii horena weliba lugahana ay sheegtay وعn caaئiشhaةa radي الlahu عanهa qaalat qadima zayd bn xaariثaةa radي allahu canهuma الmadيnة zayd bn xaariثa madiina yimid wa rasuul lah sl slm fii beyti rasuulka allna slى الlaه عalيه alي slm guriga uu joogo faأtaahu waa u yimid faqarca albaaba albaabka u gargaraacay faqaama ilayhi الnabiyu slى الlaه عalيه waslm nebiga u kacayo yajuru hawbahu isagoo maradiisa jiidaya oo faاctanaqahu waa mucaanaqeeye waqabalahu wuu dhunkaday rawaahu التirmidiy وqaala xadiiث xasan walaysa bxasani walaa صaxiix waa ضaciif isaguna oo ضacafahu الأlbaniyu fii muqadimati riyaad الصاalixiin iyo ضaciif التirmidi buu ku daciifiyey weliba waxaa kaloo isna daciifiyey alxaafid الزaylaci fii naصb الraaya marka xadiidkan kadu saddexdan tada xadiida isku xigta ee dhunkashada sheegaysaayo saddexduba waa ضaciif وعn أbي dri رضي الله عanه qاala qاla lii rasuل الlه صل sl rasuulka allah wuxuu yidhi laa تxqirana min الmacruufi شhayئa walow an talقى أخاaka bوجهi طليq rawaahu msلم وqad sabqa raqم miya waaxid وعشhriin wuuna wuxuuna ku iman doonaa maxaa kaloo halkan isagana kusoo hormaray raqم سبعmiya wa sita wa tisciin labadaa goor buu soo hormaray xadiidka kale marka waa mxuu ahaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sal ly slm qaala qabala الnabiyu salى الlahu alيه alay slm kanu marka waxaa weeyaan waa ilmaha dhunkashadoodii marka ilmaha dhunkashadaadsu waxay ahayd dhunkashada salaamta ah yay ahayd dhunkashadaa salaamta ana waa kaasuu nebigu alayه الsalaatu wasalaam uu reebay mucaanaqaduse marka kolkii qofkii ka yimaada safar ka yimaada isagu mucaanaqadiisu jaa-is weeyaan oo mxu asxaabta nebiga salى الlaه alيه wali wasalam way ismucaanaqayn jireen marka ay muxuu ahay safar uu ka yimaado midkood ka yimaado way mucaanaqayn jireen mar alla markay kulmaanna waa isgacan qaadi jireen taasu marka iyadu waa jirtaa marka mucaanaqaة اlqaadim iyadu waa mashruuca taqbiil اlyadi الصaalix ee iyadu sheegayna iyaduna waa jirtaayo axaadiid kale bay leedahay oo sheekh alalbani wuxuu leey xadiid fara badan bay leedahay oo qofka saalixa ah gacantiisa dhunkashadiisa iyadu had iyo goor mashruuc weeye adiladeeday leedahay laakiin dhunkashadantada salaamta ah ee qofka markii lala kulmo la dhunkanayo muxuu aha iyadu ama mucaanaqana ha loogu daro ama naqla-aanba ha ahaatee iyadu xaraam weeyaan marka dhunkashadaa laba kale ohoo dhunkasho salaam ah iyo dhunkasho ixtiraam ah dhunkashada salaamta ihii iyadu waxaa weeye waa mamnuuc dhunkashada mxuahay ixtiraamka ahee qofka saalixa iyo qofka xagga sharciga ku weyn ee ama cilmi ama cibaada ama camal ama kownuhu min aqaaribi rasuuli lah sal ly slm ahli beytis yaalahaas loogu xurmaynayo iyadu taasu ma dhibaato male xadiid badan bay leedahay xagga dhunkashada nebiga salى الlahu عalيه wali wasalam iyadana waxaa صaxiixa oo jirta wafdu cabdilqays inay dhunkadeen nebiga sal sl gacanta ay ka dhunkadeen taasuna marka iyadu waa jirtaa oo nin la yidhaaho azaaric ibn caamir xadiidkiisa oo صaxiixa ayuu ku wariyay xadiidkaas lugtana waa sheegay laakiin lugta inteedu daciif weeyaan gacanta nebiga salى الlaه عalيه wasalam oo la dhunkadaa taas iyadu marka dhacday waa xadii arrintaas mas'aladana waxaa aad iyo aad u faahfaahiya sheikhu اlalbani fi silsilaة اaxaadiiث الصaxiixa w عan abi hurayrata radي allahu anhu qaal qabla الnabiyu slى الlaه عalيه wsلم alxasan bn عaliي radي allahu canهuma faqaala aqrc bnu xaabis ayaa wuxuu yidhi ina lii caشharaة min alwalad ma qabaltu minhm axada faqala rasul اlah slى الlaه عalيه alي wsلم man laa yarxam laa yurxam mutafaq عalيh waana soo marray oo raqم miئatayn خamسa وعشhriin baan ku soo marray kitaabu ciyaadaة الmariض وتashyiiع الmeyit والصلاaةi عalayhi وxduuri dafnihi والmugsi cinda qabrihi baعda dafnihi intaasuu ka hadlayaa booqashada qofka jiro la booqdo iyo raacidda meydka kolkii lasii wado la raaco iyo tukashada lagu tukado iyo aaskiisa oo lala joogo iyo kolkii la aasa dabadeed oo waxoogaa qabrigiisa la kor joogo عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رsuل الله صلى اه عليه وسلم بعياadة المريض واتباع الجنازة وتشhميت العاaطس وإبرار المqسم ونصر المظلوم وإجاaبة الداعي وإفشاء السلام متفق عليه waana soo marray laba maro hore baan soo marray oo waa kii riwaayadaha qaarkood ay dhahayeen toddobana waan amray toddobana waa naga reebay marka toddobadii awaamirta hayda la amray xuquuqdii muslimiinta isku lahaayeen ah weeyaa kantadu wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul اlahi sal lay slm qaal xaqu lmuslimi cala lmuslimi hams raddu salaam salaamta oo la qaado ciyaadatu lmariid qofka jiran oo la booqdo way xuquuq uu kugu leeyahay oo aakhira uu kuu qabsanaya haddaad ku gabadfasho adduunkana hadduu doono kaaga ejeelin kar kugu dacwaysan lahaa haddii xukuuma islaami ay jirto oo lagaa garsiin lahaa wa اتibaaع الجanaaئز janaazada oo la raaciyo waa إijaabaة الدacوة qofka kuu yeedhay cunto kugu yeedhay oo la raaco wa tashmiit alcaatis iyo qofka hindhisooday oo yarxamka allah loo yidhah lakin bishar inuu la yimaado muxua isagu ka soo baxo wadiifadiisa oo xabigi uu la yimaado muttafaqun caleyh isna waa soo maray raqم miئatayn tamaaniya وaلaaثiin baan kusoo maray وcanhu radي allahu canhu qaal qaala rasul lah slى الlه عalيه walي wsلم in allaha caza wajala yaquulu ywma alqiyaama alla subxaanahu watacaala maalinka qiyaamahu wuxuu dhihi doonaa ya bna aadam maridtu falam tacudnii bal xadiidkan kada aada u dhadhansada dadow waa xadiid xaqa qofka muslimkiihi suu u weyn yahay aad iyo aad u xadidayo oo alla subxaanahu watacaala wuxuu qofka mu'minkaa loo farana uu ka dhigayo wx isaga loo faray wixii qofka muslimka ah laga hadradana uu ka dhigaya wax isagii laga raday taasuna waa ku aayaddan qur-aankan alle ku yiri man da ladii yuqridu llaha qardan xasanan fayudaacifahu wuxuu yaani sadaqada dadka muslimkaada siinayay iyo uu ka hadlaayey uu ka dhigay wax amaah alle la siiyey oo lagu yeeshay wuxuu leeyahay marka wuxuu dhihi doonaa ina aadamow waan jirradayo ma aadan isoo booqanin qaala markaasuu wuxuu dhahayaa yaa rabbi kayfa acuuduka wa anta rabu اlcaalamiin rabbi oo si aanuu kuu soo booqan kara adigaaba aakhiry adduunbaba iska leh qaala amaa calimta ana cabdii fulaana marida falam tacudhu soo ma ogid inaa addoonkayga hebel ahaa berigaa uu jiraday oo aadan booqanin adigoo maqleel ka war helay yaa salaam amaa calimta miyaadan ogayn annaka low cudtahu haddii aad booqan lahayd lawajadtanii cindahu inaan agtiisa iga heli lahayd anuu lajoogo agtiisa iga heli lahayd an ajrigiiga ayaan anugu kusin lahaa weeyaan marka allah ka eeg sheeganaya qofkii qof allah ka eeg sheeganaya waxaa jirta marka dadka qaarkood oo xuquuqdooda kolka la dayaco alla subxaanahu watacaala isaga dadka ula doodayo saddexdii oo dhihi jira alla subxaanahu watacaala saddexda anaa la doodaya oo kale weeyaan dadkay wax ku sameeyeene ay dhibaato gaadhsiiyeen lama doodaye alla dad la doodaya qaar rasuulkaa la doodayo dadkii xuquuqda ku lahaba lama doodaya qaana iyaga xaqooda sheeganaya marka muxuu ahay arrin arrimahan kada dhowrka ee halkan xadiidkan uu kusoo sheegi doonaayo si gaara bay usii waawen yihiin oo allah subxaanaه wa tacaala qofka u qabsanaya ya bna aadam istadcamtuka falam tudcimnii cuntaan ku weydiistay oo ma aadan cunto siinin qaala yaa rabbi kayfa uطcimuka wa anta rabb اlcaalamiin rabbi u seen kuu quudin karaa cunto kuu siin karaa adigaaba aakhiri adduunkaba iskale makhluuqaadka oo dhanbe qaala markaasu wuxuu dhahay yaa maa calimta annahu sadcamaka cabdii fulaan soo ma ogid addoonkaygii fulaan ahaa inuu isagoo kaajinsan maalin sidaasoo cuntaisii ku yidhaaho ku yimid falam tudcimhu aadan cunto siinin amaa calimta annaka low adcamtahu lawajadta daalika cindii miyaadan ogeyn haddii aad cunto siin lahayd inaad arrinta agteeda ka heli lahayd oonu kaaga abaalgudi lahaa yabna aadama istasqaytuka falam tasqini ina aadamow iwaraabi baan ku idhahoo ma aadan i waraabinin qaala yaa rabbi kayfa asqiika wa anta rabu alcaalamiin qaala istasqaaka cabdii fulaanu falam tasqihi waxaa biyo waraabku weydiistay addoonkayga hebelah markaasna ma aadan waraabinin adigu heli kara amaa calimta annaka low saqaytahu lawajadta dalika cindii rawahu muslim wa can abi muusa radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal alay slam cuudu lmariid booqda qofka jirran wa aطcamu ljaa'ic cunto siiyo qofka gaajaysan wa fukku lcaani furta oo sii daaya qofka mxua qafaalka ee gaaladu ay qabsatayna furta oo ka sii daaya rawaه الbخaarي alcaani الأsيir asiirkana marka waxaa loo yaqaanaa qofka dagaal lagu soo qabtay laakiin waxaan kada kale raafki iyo ay yidhaahaan ee gaar ahaan muxua dalaka muxua gaalada iyo muslimiinta jooga ay qaqabtaan ee sida muxuaha kenya iyo kuyaalkaas oo kale ah qofka ay dadka ay qaqabtaan ee noocaas oo kale ah waa in iyagana laga furtoo laga sii daayo laakiin si aan fasaad muslimiinta iyo aan keenin oo gaaladu ay ugu dhiiradaan askartooda ay maksab uga dhigtaan waa inay arrintaasuna ayna noqonin وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاad أخاaه المسلم qofka مسلمku markuu booqdo walaalkiisa مسلمka ah لم يزل في qرفة الجنة jannada midhaheeda ayaanu ka zuulin midho jannu dhex dhex qaadaya dhex socda xataa yarjica ilaa uu soo noqdo qiila yaa rasuula allah wamaa khurfatu ljanna qaala janaaha yani himaarha midhaheeda laga soo lasoo gurtay rawah midhaha jannuu marka guranaya weeyaana yani camal wuxuu ku jiraa haddow uu janno ku galayo oo midho janno uu ku guranaya rawahu muslim walaalkiisa muslimka marka saasna macnaheedu ma aha gaalada inaan la booqanaynin gaalada haddii marka sabab idinka dhexayso saaxiibnimo iyo qaraabanimo iyo derisnimo iyo wax sidaasa iyagana waa la booqan karaa ku nebigu sala allahu alيyه wali wasalam adeerkii abu aalib booqday wiilkii yahuudiga ah uu adeegayay booqday marka gaalana waa la booqan karaa rag iyo haweenkuna baqaarka kale iyana waa booqan karaa وعn عن علي رضي الله عنه qاaل سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول maa min muslimin yacuudu musliman adw gudwa ma jiro qof muslim ahoo qof muslima booqda aroor gelin hore ilaa sallaa calayhi waxa uu u ducaynaya sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ayaa u ducaynaya xataa yumsi ila ka gabilacsadaba maalintaasoo dhan u ducaynayaan wain caadahu cashiyatan hadduu gala booqdaana ilaa caada ilaa sallaa calayhi waxa u ducaynaya sabcuuna alfa malag xataa yusbix ilaa u ka waabariisto wa kaana lahu khariif min mxua min aljan fi اljanna wuxuu ku lahaanayaa beer iyo midho buu ku lahaanayaa jannada rawahu التirmidي وqaala xadiiث xasan w xadiidkuna waa صaxiix weeyaan oo صaxaxahu fi صaxiix الjaamiع الصغيir alkhariif tmr الmakruuf ay اlmujtana midhaha lasoo guray baa khariif la yidhaha marka yani bmacna makruuf weeyaan marka qurfatuljanadina waa kaynu soo marray inay midhaheeda lasoo guraaday marka hadduuna aanu kanoo keliya fadliganoo keliya mooy wax kaleba hadduuna lahayn ee qofka ku filaan lahayd inuu aad iyo aada ugu dadaalo markuu qof hebel baadiran oo maqlaba isa sii daayo oo danihiisa kale wuxuu kolka uu faraha ka qaado toddobaatan kun oo malag oo maalin dhan u ducaynaya qof wax dheeldheela ma ah وعن أنس رضي الله عنه قال كان غuلاam يهuudiy يخdم النبي صلى الله عليه ولي وسلم wiil yaroo yahuudiya baa nebiga salى الlaه عليه وaلي وسلم u adeegi jiray marka yani sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofku qof shaqaalo gaal ah waa samaysan karaa oo samaysan kara yani shaqaale laakiin isagu uu gacanta ku hayo ku tasarrufayo oo waa inuu yahay laakiin kuwa muxuu ahaaye iyaga la taliyayaal iyo khubaro iyo lagu sheego oo iyaguba tawjiihinaya oo maxaa iyaga arrinta loo dhiibanaya kuwaas ma aha fa ataahu nabiyu sal ly slam nabi baa u yimid famarida yani waa jiraday ninkii yarkii baa jiraday markaasuu yimid nebigu sal ly slm yacuudu isagoo booqanaya faqacada cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu fadhiistay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi aslim war islaam buu ku yidhi waa ninka inuu sii geeriyoonayu arkay oo oh, rasuulkuna sala allahu alayh waali wasalam waa abaalgud badnaayoo qofkii u wax ku taro oo dhan ba waa u abaalgudi jiray waana kii ummaddiisana sidaa amray marka wiilkaasu wuxuu rabaa raxmaddiisa iyo shafaqadiisa inuu naarta alla sababtiisa kaga badbaadiyo markaasuu islaamnimada ugu yeedhaya fanadara ilayhi waa fiiriyey fanadara ilaa abihi abihi buu fiiriyey wiilkii yaraa baa marka maxaa baarina waa ahaa waxse la iskaga dambeeyo o laiskaga baari qaato maaha waxay diinta ku saabsan aabihii buu ka idan dambeeyaa u fiiri aabbihiisa wahuwa cindahu agtiisa jooga faqaala markaasuu yahuudigiina wuxuu yidhi aطcab alqaasim ya abulqaasim xukufarx shafaqadii waalidnimaa isagana qabatay oo waa garanayaa wiilkiisu hadduu sida ku dhinto inuu ahlu naar noqonayo wiilkiisiibuu marka leeyahay islaam oo yaannaartaad ka badbaadiday sida abulqaasim ku baraya wiil yarow yahuudiya oo u shaqaynaya nebiga sal ll alay slm baa jiraday markaasuu soo booqday nebigu sala allahu alayh waali wasalam siduu adeerkii abu aalibna uu soo booqday xadiidka saxiixa albukhaari uu warinayo can ilmusayib ibni xasmin radia allahu canhu marka waa labadoodabana diinta ugu yeedhay dadka kale ee muslimiinta markuu booqday nebigu sal ly slam wuxuu dhihi jiray ahurun insha laa ba'sa tahurun in sha allah buu dhihi jiray laakiin gaalada ma dhahaynin diintu ugu yeedhayo kolkaas markaas wiilkii yaraa buu diinta ugu yeedhay wiilka yarna kolka aabihii baa ag fadhiyey markaasuu yidhi kolku diinta aabihii wuu fiiriyey isagoo ka idan dalbaaya aabbihiina marka waa u idnay fa aslama wuu islaamay fakharaja nebiyu sal sl nabigu wuu baxay wahuwa yaquul isna uu leeyahay alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar rawahu albukhaariy nebigu sal l slam marka nicmadaas qofkaas waxaa sishay ee alla uu naarta kaga badbaadiyey oo ku islaamay buu nicmo ka dhiganaya alle ugu xamdiyaya marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofka muslimka ah nicmaduu helo qof walow muslimiba marka weynuu alle ugu xamdiyo oo nicmo isagu hela u ka dhigta ila walaaltinimada islaamnimada ah ayaa sidaa keenaysa midda kalena waxa weeyaan qofka xaaladaas oo kala gaadhay xaaladkau qarqara aan ah gaadhin laakiin maradul u jiifo oo jiran muxaa walow uu jilicsan yahay qofkaas ilbeeriyaas buu leeyahay saydahan uu leeyahay laakiin aan weli xaal kuliyaasi aanu gaadhin islaamnimadiisa iyo toobadiisi waa waa asaxaysaa waa aqbalaysaa abu aalibba iyo wiilka kadaba waa ugu yeedhay nebigu sala allau alay wasalam diintii ugu yeedhay midda kale waxaa weeyaan inaanu iimaanka sugnaanshihiisa qofka iimaan loo xukumayo oo naarta uu kaga badbaadayo inaanu marka hore ee diinta soo galitaankeeda inuu camal ku daraa inayna shardi u ahayn camalku marka waa laga maarmaan oo goorta dambe waa laga rabaa qofku inuu la yimaado laakiin kolka hore hadduu shahaadateynkii la yimaado intaanu weli makansanin camal kole ku tahay islaamna waa loo xukumayaa ninkan kada jiran ee inuu dhimanayo oo muxuu sii socdana ay u muuqato islaamnimada ugu yeelidii ugu yeeli lahaa haddii aan islaamnimadaasi ka asaxaynin ilaa inuu inuu camal la yimaado salaadii wax lamida la yimaado mooyaane camal bay ahaan lahayd midda kale waxaa weeyaan muxuu ahaayey gaalada marka la booqdo waa in isla markaaba diinta loogu yeedho oo aan mujaamalo kale iyo waxba toona iyo loo samaynin oo diinta loogu yeedho baabu ma yudcىa bihi lilmariid waxa loogu ducaynayo qofka jiran can caaishaةa radي allahu canha ana nebiya sal ه alay slm kaana ida اshtaka اlinsaanu الshayءa minhu wuxuu ahaan jiray kolkuu qofku uu ka xanuunsado shay oo yani jidhkiisa meel ka mida ah. aw kaanad bihi qarxa aw quxa ay boogi ku taallo aw jurxun ama dhaawac uu ku yaallo qaala nebiyu sal lla alay slam biisbacihi fartiisuu saa ku dhihi jiray haakadaa sidaa wadaca sufyaanu bnu cuyayna sufyaan bnu cuyayna alhilaali xadiidka araawi xadiidka ka warinayayba sabaabatahu bilardi fartiisa farmusikada dhulka saaray uma rafacahaa wuu soo qaaday xagga afkiisa uu soo dhoweeyey wa qaala wuxuuna yidhi bismi اllaah xurbaةu أrضina bariqaةi bacضina yushfى bihi saqiimuna bidni rabbina markaas intuu ku tufo ilaahu uu marmarinaya marka meeshii nabarka ahayd marmarinaya ciidda marka waxay bismi llah yani magaca allah ku daweynaya dhulka yaga ciiddiisa iyo qaarka iyo annaga muslimiinta qaarka iyo candhuuftooda weeyaan waxaa lagu bogsiiyaana ayaga jirab baa lagu bogsiiyaa biidni rabbina saasuu marka dhahayay oo waxaa weeye taasolo waa isku darid uu nebigu sala allahu alayh waali wasalam isku daray dawada طabiiciga ah iyo midda ruuxiga oo isku daray yacni waxna waa ku aqriyey ciiddana waxbuu ka soo qaaday waanu mariyey marka labadii labaduba waa dawo weeyaan waxaana la ogyahay qofkaas <clears throat> hawadii uu ku dhashay iyo biyihii uu cabbi jiray ee dhulkiisa ahaa iyo cuntadii dhulkiisa iyo waxyaalihii uu bartay awal hore uu kusoo isticmaali jiray iyo hadduu shaah cabeen ahaa hadduu qaxwo cabbi jiran waxyaalaha sidaas oo kale ihna qofka markaa isagoo jiran haddii uu helo waxay mooraalka u dhisaayo waxyaalaha ka qayb qaata caafimaadkiisa ayay kamid tahay marka rasuulka sala allahu alayه wasalam saddex arrimoodba waa ka sugnaatay oo inuu muxuuha waxyaalaha adwiya طabiiciya oo kuwa geedaha iyo waxyaalaha sidaas iyo wax ku daweeyey inuu mid ruuxiya una yani wuxuu ku aqriya ku tuka uu ku daweeyey inuu labadaba isku daray sida kale oo kale mutafaqun caleyh waanhu canha radia allahu canha ana nebiya sal l slm kaana yacuudu bacda ahlihi yucawidu yucawidu bacd ahlihi yacuudu bacd ahlihi waa booqan jiray ciddiisa qaarkood buu booqan jiray oo kolkuu booqdo oo yani iyagoo jiran ayuu sidan kada marka ugu eh, ruqyada ugu samayn jiray yamsaxu biyadihi اlyumna gacantiisa midigtuu ku masixi jiray wejiga gaar ahaan uu kaga masixi jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray allahuma raba الnaas adhib ilbaas washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaau shifaan laa yuqaadiru saqama saasuu dhihi jira allahuma allow raba annaas dadka rabbigoodiiow adhib ilbaasa dhibaatada qaad washfi caafi anta shaafi adi aafix caafiya laa shifaa caafimaad ma jiro ilaa shifaauka caafimaadkaaga mooyaane shifaa'an caafimaad caafi laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman jiro aan ka tegaynin saasuu dhihi jiray marka waa kankadu warko adiga ruuxiya keliya weeyaan oo waa u ducayn jire markaasna markuu ducaynayana gacan marina waa ugu dari jiray mutafaqun عalيh وعan أنس رضي الله عنه أنه qاala لثاaبت رaحimه الله ثاaبت بن البناni ardaygiisa abuu ku yidhi alاa arقيka برqيةi رasuuلi الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم miyaanan kugu daweynaynin dawadii rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم ruqya waxaa la yidhaha jamceeduna waa ruqaa eh waxyaalaha la isku aqaaqriyo la isku tutufo iyo taxliishu iyo waxyaalahaasa la yidhaahaa qaala balaa haawli qaal markaasuu yihi allahuma raba annaas mudhib albaas ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa shifaan laa yuqaadiru saqama waa xadiidkii caaishada ka horreeyey ayuu la mid yahay laakiin halkii ay ka tiri xadiidkii caaisha uu ku yidhi adhib annaas adhib albaas ayuu kanu mudhib albaas u leeyahay inta kale soo iska وعn سعد بن أbي وقاaص رضي الله عنه qاaل caadnii النبiyu slى الlه عليه caadanii rasuل الlah صل ل sلم rasuulkii allah isoo booqday faqaala markaasuu yihi markii uu caama xajaة الwadاع wadnaha ka jiraday ou soo booqan jiray weeyaane soo maray isagoo intantada ka dheer dardaarankii iyo waxyaalaha u weydiin jiray markaasuu wuxuu yihi allahuma shfi sacda allahuma shfi sacda allahuma shfi sacda allow sacd caaf allow sacd caaf saddex goor ku celiyey rawaxu muslim marka sidaana marka iyaduna waa la heli karaa intaa kale lagu allow hebel caaf allow hebel caaf وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أول من وlاه رsuل الله صلى اه عليه وسلم مdينة الطائف بعda فتحi abوها wuxuu yidhi أنه شhكىa إلى رsuل الله صلى الله عليه وسلم rasuulka all wuxuu uga dacwooday وجعan يجidه fي jaسadihi xanuun uu jirkiisa ka arkaayo ka dareemayo منdu أسلم saasa weliba riwaaya dhahaysa ani intuu islaamayba faqاala lahu رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka all wuxuu yidhi ضع ydka عlى الذي yألم min jaسدك gacantaada saar meesha ku xanuunaysa ee jibkaaga ahoo waqul dheh bismi illaahi alaaثan saddex goor waqul haddana dheh sabca maraatin toddoba goor acuudu bicizati اllahi waqdratihi min shari ma ajidu xaadir rawahu muslim waxaan magan gelayaa alle cizigiisa iyo qudradiisaan ka magan gelayaa wax alle waxaan dareemaya iyo waxaan ka baqaya oo dhanba sharkiisa sidaas dhe markaas sidaasna marka qofku uu isku daweynaya intuu gacanta saaro meesha isaga xanuunaysa isaga isku aqriya وعن ابن عباس رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل man caada mariiضa lam yaxdurhu أjlu qofkii booqda qof jiran oo ajashiisii ayna gelin qofka ajashiisii kama dambaysta aha gashaayo marka iyadu se waxba kama taraayeen faqaala oo yidhaaha cindahu sabca maraatin toddoba goor ku yidhaaha asأl الlaha الcaظيima rab الcarشhi الcaظيima an yashfik sidaa yidhaha alle waxaan weydiisanayaa asأl الlaha الcaظيim rab الcarشhi الcaظيim allaha weyn ee carshiga weyn le waxaan weydiisanayaa inuu ku caafiyo toddoba goor sidaa yidhaaha ilaa caafaahu اllahu min dalika almar ilaa taa iyada jirada iyada alla waa ka caafiya rawahu abu daawuud wtirmidi waqaala xadiidun xasan waana xadiidkuna صaxiix weeyaan waqaala alxaakim صaxiixun calىa shardi الbukhaari waa marka xadiidku صaxiix wey صaxaxahu sheikh اlalbaniy fi صaxiixi اljaamiع الصغيr وcanhu radي allahu canhu yani can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaal in النabiya slى الlه alay slm dakla calىa acraabiyin yacuuduhu nin jiran buu u soo galay isagoo booqanaya wa kaana wuxuuna ahaa idaa dakala calaa man yacuudu qofku jir booqanaya marka usoo galo yaquulu wuxuu dhihi jiray qaala wuxuu dhihi jiray laa ba'sa طahuurun in shaa allah saasuu dhihi jiray intuu wejiga gacanta ka saaro u dhihi jiray dhib male in shaa allah waad ka bogsan doontaa waa dambi dhaaf yani waad ka kacaysaa wey laakiin ninkaas waa ninkii jawaabka xumeeyey oo yidhi dambi dhaaf ma ahe waa qandha i dilayso oo nabiguna sal lla alay slam uu yidhi fa nacam idan oo marka waa u dhintay rawaahu الbukhaariي وعan abi can abi saciid الkudri radي allahu canhu ana jibriila ataahu ata nebiya sal l slm jibriil baa nebiga u yimid oo faqaala markaasuu yuri ya moxamed ishtakayta ma xanuunsatay qaala nacam qaala bismi اllaahi arqiik min kuli shayin yudiik min kuli min kuli min shari kuli nafsin aw cayni xaasid allahu yashfik saasuu dhahay magaca allaan kugu daweynayaa min kuli shayin yu-diika wax kasta oo ku dhibayaa kaaga daweynaya min shari kuli nafsin naf kastaba muxuu ahaye oo yani wax ku yeeshay ku dhabatay ama ku cawriday oo ama jinni ah ama insi ah aw cayni xaasidin qofku xasday ishiisa allahu yashfiik allah ku caafiyaya bismi aqiika magaca allah kugu daweynaya وعن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه وأbي هريرةa رضي الله عنهma أنهma شhهدا عlى رasuل الlh صلى اه عليه وسلم rasuulka alle waxay kaga marakaceen mise waxay ugu dhaarteen أنhu qaala inuu yidhi man qaala laa إلaha ilا الlah والlah أكبر qofkii sidaa yidhaaha صدqhu rabhu rabbigiisa u rumaynayo faqaala wuxuu dhahayaa laa إلaha إilا أna وأna أكبر saasuu alla dhahaya subحaanaه وتaعaalى وإida qaala haddii uu yidhaaha laa إlaha ilا الlah waxdahu laa شharيika lah sida uu yidhaahna qaala wuxuu e, dhahay nebigu sal ly slm yaquul wuxuu dhahayaa laa ilaaha ila allahu waxdii laa shariika lih waidaa qaala laa ilaaha ila allahu lahu lmulku walahu alxamd hadduu sidaa yidhaahna qaala wuxuu dhahayaa laa ilaaha ilaa ana liya lmulku waliya alxamd waidaa qaala laa ilaha ila allahu walaa xawla walaa quwata ila billah qaala wuxuu dhahayaa laa ilaha ila allah laa ilaha ilaa ana walaa xawla walaa quwata ila bi wa kaana yaquulu wuxuuna dhihi jiray man qaalaha arrinkan kada isaga qofku yidhaaha fii maradihi jiradiisa ku yidhaaha uma maata haddana dhinta lam taطcamhu الnaar naari taaban maysa dhadhaminaysa rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasan waana xadiid صaxiixa wey صaxaxahu fi saxi jaamiع الصaغيir waxaana xadiidka wariya النasaaئي وبn maajah وبn xibaan والxaakim وabu yaclى وcabd bn xumayd intaasoo dhan iyaguna waa wariyeen waana xadiid صaxiix oo silsilaة اxadiid صaxiixa iyo saxiix الjaamiع الصaغيir ayuu ku saxiix yeelay baabu istixbaabi su-aal ahli اlmariidi can xaalihi qofka jiran ciddiisa in xaalkiisa laga waraysto oo la yidhaha hebel ka warramaya mas-uuliya xalisuu ku bariyay waxyaala sidaas in la yidhaaho can ibni cabaasin radi allahu canهuma ana caliya bna abi طaalibin radi allahu canhu kharaja min cindi rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam fii wajacihi aladi twufiya fiihi cali bn abi aalib radi allahu canhu baa ka soo baxay nebiga sala allahu alayh waali wslam gurigiisa ka soo baxay jiradii uu u geeriyooday faqaala الnaasu markaasay dadkii waxay yidhaaheen yaa abalxasan kayfa asbaxa rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wasalam suu ku waaberisay rasuulka alla salى الlaه عalيه wali wasalam qaala markaasuu yihi aصbaxa bxamdi اllahi baari'a rawa الbukhaariy wuxuu waaberisay alla mahadiise isagoo bogsaday buu yidhi marka Eh, waxay weydiiyeen cali bay weydiiyeen anna dadka qofka jiran ciddiisii iyaga hadiyo goor la joogo ogalgelid galgalid oo dadkii oo dhan inuu wadagalaan uga suuroobi karayso marka waa inay isaga xaalkiisa kala socdaan dadka qaraaradiisa ay kala socdaan cali marka uu leeyahay wuu bogsaday nebigu sala allahu alayh waali wasalam waxay ahayd maalinkuu geeriyooday nafteedu marka waxaana weeyaan waxaa qaaliban ay tahay qofka marka uu geeridiisa ay soo dhowaato waxaad moodaa inay waxoogaa yar fahmaysiisa usoo korodho oo looba kolka qaarkood looba qaato inuu jiradii inuu ka raystay ama uu soo roonaanayo baabu maa yaquuluhu man aysa min xayaatihi qofkii noloshiisa ka quustayo waxa uu dhahayo can caaishaةa radي allahu canha qaala samictu الnabiya sal ly slm wahuwa mustanidun ilaya waxaan maqlay nebiga sal ly slm isagoo igu tiirsan oo xabadkeeda ayay ku tiirinaysay madaxiisa e yaquulu oo leh allahuma اغfir lii وarxamnii وalxiqnii bالrafiiqi الأعlىa mutafaq عalayh allow ii dembi dhaaf oo i naxariiso oo i haleeshii rafiiqa sare isagoo sidaale baan maqlay salawaatu ullahi wasalaamuhu عalayh marka kolkaasuna waxay kolkii la khiyaar geliyey oo ay garatay um اlmu'miniinna way garatay oo waxaan maqli jiray bay leedahay in isaga oo fayow uu nooga warrami jiray nebi kastaba in la khiyaar geliyo markay ajashiisu timaado marka waxaan gartay inaanu annagana dooranaynin uu dooranayo rabbi iyo rafiiqa sare uu dooranayo وعنها رضي الله عنها qالت رأيtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka allaan mqlay whuwa aan arkay isagoo wahuwa بالmowt isagoo geeridiina ku jira sakaraadaya cindahu qadaxun fiihi maa agtiisa uu yaallo weel ay biyo ku jiraan wa huwa yudkhilu yadahu fi lqadax weelkaas uu gelinayo gacantiisa uma yamsaxu wajhahu bilmaa wejigiisa biyaha uu marinayo uma yaquulu uu leeyahay allahuma acinii calaa kamaraati اlmowti wa sakaraati اlmowt kamaraad waa jamcu kamra yani waxaa laga wadaa sooxdimaha iyo miyirbeelkaa laga wadaa sakaraadkuna marka waa kaas waa la yaqaano waa isku mid weeyaan marka allow dhibaatada jirada sakaraadka alla u caawi buu ka wadaa nebigu salى الlaه عalيه walي wasalam rawahu التirmidiyu wakadalika ibn maajah wاlxaakim ayaa wariyey xadiidkana waxaa weeyaan waa ضaciif oo ضacafahu sheikh األbaniy fi صaxiix الjaamiع الصغيir وmishkaat الmaصaabiح wa fiqh الsira تkriiج fiqh الsira oo dhan ba sheekh الغazali yani intaba wuu ku ضaciifiyey waxaana weeyaan wuxuu sabku u daciifay waxaawa sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaaho musa bnu sarjis oo huwa daciif <clears throat> baabu istixbaabi wasiyati ahli اlmariid waman yakdumuhu bilixsaani ilayh ee dardaaranka lagula dardaarmo qofka jiran dadkiisa iyo qofka u adeega iyo qofka dadkaas hareero joogjooga in lagula dardaarmo inay wanaag u sameeyaan واxtimaalihi iyo dulqaadashadiisa والصبri calىa maa yashuqu min أmrihi in lagu sabro waxaa lagu dhiboonayo oo arrimihiisa ah shushubanka iyo matagga iyo rogrogidda iyo qaadqaadidda iyo dhigidda iyo waxyaalahaas dhibaatada ay kala kulmaayaan inay u dulqaataan in lagula dardaarmo oo wanaajiyo oo muxuu ahaaye naf weeyaano naf bani aadam weeyaan oo dhibaataysan yahay isaga dulqaato in la yidhaaho wakada alwasiyatu biman qaruba sababu mawtihi bixaddin aw qisaasin wanaxwihima sida oo kale baa isagana loogula dardaarmaa qofkii yaanu jiranaanin babe sababtii u dhimanaya ay soo dhowaatay oo ama qisaas loo soo xidhay ama dil lagu xukumay oo eh, muxuu ahay xad iyo wixii labadu ah, calaykum asalam waraxmat ullah dulmi iyo iyo xaq wixii lagu jirayaba qofkii yani kuwa masalan waxaa ka mida ah kuwa xabiska dowladaha iyo ku jira ee dilka lagu xukumay iyo askarta waardiyaha ka haysa iyo waa in iyagana lagula dardaarmo oo la yidhaha war nimankan dad baa xukuntay oo iyagu muxuahay waxaa dilkaasi waxaas idinku shaqo kuma lihidine bal intay idinla joogaan idinku dhaqaaleeya u farsameeya u turo o waan sidaa la yidhaha وعن عمران بن الحuسين رضي الله عنهma أن امرأة من جuhayنة رضي الله عنها أتت النبي صلى اه عليه وسلم haweeney جuhayنة ah qabiiladaasaba u timi nبga صل sلم وهي xubلha min الزنا iyada oo zina uur kale aan zina ka uuraysatay faqاaلت markaas وtl ya رasuul الله أصبت xadا faأqimhu عalaya xad baan ku dhacay iga oofi fadacaa rasuulu الlahi صلى الله عليه وسلم markuu hubsaday inay garanayso oo ay ka dhab tahay arrintaasu u yeehay weligeedib uu yeehay faqaala axsin ilayha wanaajiyo hagaajiyo faidaa wadacat faatinii bihaa markay dhasho ii keen fafacala wuu yeelay faamara biha nebiy sal ly slam nebigu amar buu ku bixiyey fashuddad calayha hiyaabuhaa dharkeedii baa lagu xidhxidhay oo farqaha iyo tarfiya laiskaga xidhan ama qodax iyo wax sidaasa lagu muday markaas si ayna u qofka galgalanaysa ee xanuunsanayso aan cawradooda u muuqanin ثuma amara biha farujimad amar buu ku bixiyo waa la rajmiyey ثuma صلى عalayha waa ku tukaday rawahu mslim waqad taqadam wuuna soo hormaray baabu صbr ayuu ku soo hormaray raqم اثنين وعشhرين baabu jawaaزi qowli الmariiض ana wajعn أw shadيid الwajع أw mawcuub أw waa ra'saah وnaxو dalik waxa weeye inuu bannaan tahay qofka jirana inuu yidhaaho waan xanuunsanaya iyo aad baa la ii hayaa iyo aad baa la ii kaarinaya iyo <clears throat> iyo alla madaxayow alla dhabarkayow wax sidaas inuu yidhaaho inay bannaan tahay waa haddaanu uga qasayninta shaki iyo sabir la-aan ee xaalkiisa inuu ka warramayo wa bayaanu annahu laa karaahata fii dalika arrintaas inayna karaaha ku jirin idaa lam yakun cala atasaquti wa idhaari aljazac haddii aanu ahayn qaadashawa iyo cali uu ka caraysan yahay oo mxuha qadaha alle aan u hoggaansamaynin iyo mxuha uu ka yahay un xaalkiisa oo uu ka warramo taasu marka waxay lamid tahay sidii nebi yacquuba salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu dhihi jiray inamaa ashkuu baxii waxusnii ila allah markay wiilashiisu canaantaan oo sabirla mxuaha murugada uu u murugooday yuusuf ay ku canaantaan ayuu wuxuu dhihi jiray anigu dhibaatada haysta iyo kurbada haysta iyo musiibadayda rabbi u sheeganaya وعن بن مسعوudi رضي الله عنه qاaل dخلت عlى النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka allaan u galay وhuوa yuucaku isagoo la qaninayo famasistuhu waan taabtay marad dusheedu ka taabtay faqultu markaasan waxaa idhi إنaka latuucaku wackan شhadيida adiga waa lagu qandhinayaa mise waa lagu kaarinayaa kaar daran faqaala markaasuu yihi أjل إنii uucaku kamaa yuucaku rajulaani minkum anigu waxaa la ii qandhiyaa mise waxaa la ii kaariyaa buu yidhi sida loo kaariyo ama loo qandiyo laba ninkeeda ka mida markaasna wuxuu yidhi ibnu mascuudna wuxuu yidhi waxaa kuugu wacan laba ajir baad leedahay markaasu yihi waa sidaas markaasna xadiidkana waa soo hormara wa muttafaq calayhi waxaana ku soo maray raqam tamaaniya wa talaatiin sabriga xaggiisa ku soo maray baabu hadda halkaas marka waxaa weeyaan sabrka nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu ku sabraayey buu usoo deliishanayay halkanna wuxuu usoo deliishanayaa muxuu ahay hadalka uu yidhi waa ad waa lee xanuuniya waan qandhadaayo sida laba ninoo idin ka mid ah o qandhadaan baa lee qandhiyaa وعan sacd bn abi waqaasi radي allahu canhu qaal jaءanii rasuulu الlahi sal l sl rasuulka alla i yimid yacuudun isagoo ibooqanaya min wajacin ishtada bi jiro oo igu kululaatay faqultu markaasa waxu uhi qad balaga bi ma tara waxa erkaysaba ay hayo xanuunkuseeda erkaysu i hayaa wa waana luu maal nin maal la-ana ahay walaa yarkiru ila bnatii gabadhayda magac kalena idhaxli maayo fadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay muttafaqun calayh wuxuuna kusoo horomaray sita xagga sabirka yuu isaguna kusoo horomaray wacan alqasim bni muxamedin qaala radi allahu canhuma qaal alqasim bni moxamed bni abi bakrin sidiq wey radi allahu canhum eedidii oo caaisha ayaana soo korsato axaadiis badan oo aada uga wariyey qaala qaalat caaishaةu radي allahu canha waa ra'saah alla madaxayo bay tiri faqaala الnabiyu salى الlه alay slam markaasuu nebiguna wuxuu yidhi bal ana waa ra'saah wadakara alxadiida rawahu الbukhaariy xadiidka baqiyadiisa kale waxay ahayd inuu kolkay tiri waa ra'saa isagoo nebigu sal ly slam aasiya ka soo noqday buu u yimid iyadoo madaxu xanuunayo oo leh alla madaxayow markaasu wuxuu uhi waxba ku yeeli maayo haddii aad hortay dhimato oo aan ku dhaqo oon ku kafno oon kugu tukado oon ku aaso markaasay ka masayrtay oo tiri waxaaban u malaynaya inaad geeridayda jeceshahay oo haddii aan geeriyoodo maalintaaba mid kalead guriga kusoo aroosi lahay markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu hadalkan ka yidhi bal ana waa ra'sahay yani anaa kaa hor dhiman doona ayuu ku wadaana salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh markaasuu eh, muxuu ahaaye khilaafada qofka qaban doona iyo sidaas iyo uga sii warraba marka waa ra'saabay caaisha nebiga agtiisa ku tiri isaguna waa ra'saabay baabu talqiini اlmuctadir laa ilaaha ila اllah qofka sakaraadaya oo loo laqino laa ilaaha ila اllah inuu yidhaho qul baa weliba la dhahayaa maha agtiisa un baa lagu dhahayaa can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wali waslm man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna qofkii hadalkiisa ka ugu dambeeyaay uu laa ilaaha ila allahu noqdo moxamedun rasuulu llahi haddii lagu sii danana waa uu sii wanaage dakhala aljanna jannaduu gelayaa biduuni xisaab in sha allah rawahu abu daawuud walxaakim wa qaala saxiixu lisnaad waana sidaas sheego xadiidku saxiix weeyaan saxaxahu alalbaaniyu fi saxiix aljaamic asagiir marka sidaas daraaddeed baa loogu laqinayaa yani in hadalkiisu uu wax ugu oo in qaraabadiisii iyo asxaabtiisii iyo dadka la jooga ay ugu dadaalaan inuu shahaadateynkaa ku dhinto oo la xusuusiyo oo hadduu hadallo kale iyo soo kala dhex galgalo alxamdu lilah in loo laqino weeyaan وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه qاala qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم laqinuu mوtاكم laa إلaha إlا الله rawaه mسلم u meeriya oo u laqiina jidkeena dhimanaya laa ilaha illa allah marka laa ilaha illa allahu dhe baa la dhahaya sidii nebiga sal lla alay sl adeerkii abu aalibba uu ku yidhi qul laa ilaha illa allah ku yidhi marka siday fuqahada qaarkood ay dhahaan ma aho in agtiisa lagu dhahayo la maqashiinayo una aan dheh la dhahaynine dheh baa la dhahaya uma yaquul baabu ma yaquuluhu bacda taqmiid اlmeyit taqmiidka waxaa weeyaa in indhaha loo laabo qofku marka sida xadiidkan uu sheegi doono soo socdaa markuu qofka nafta ay ka baxayso naftiisa sii socota iyo malaa'igta naftiisa qaadaysa iyo jaranjarada naftiisa ay lagu sii qaadayay iyo uu sii daawanayaa o sii fiirsanayaa markay nafti ka sii baxayso marka siduu sidaa u yahay bay naftii kaga baxaysaa markaasay indhihiisu kor u jilaabmayaan markaasaa kolka naftu ka baxdo waa in xirimaha hoos loogu soo celiyo isha loo daboolo kaasaa marka taamiidkaasaa laga wadaa leanna kolkaa mandar foolxun buu noqonaya indhihiyo kariir ahoo dibadda yaallo oo sida xoolaha iyo marka muxuu ah afkuna sida oo kale isagana waa la isku celinayaa si oon u kale taraaqmin kaasaa marka taqmiida la yidhaha marka qofkii sidaa u sameeya meydka wax uu dhahayo can umi salamata radi allahu canha qaalat dakla rasuulu الlahi slى الlaه عalيه wali وsلم عlى abi سلمةa radي allahu canhu abu سلمة oo ninkeedii ahaa nebiga slى الlaه عalيه wali slm ugu horreeyey radي allahu can abi سلمة wa umi سلمة radي allahu canهum yuu u soo galay waqad shaqa basaruhu isaga uu xaydmay indhihiisii indhihiisii kor u xaydmeen faأغmadahu waa u indhalaaba indhuhu usoo jebiyey ثuma qaala markaasu wuxuu yihi ina الruuxa إida qubida tabicahu الbصr nafta marka la qaado ee basarkaa raacaya kor buu sii fiirinaya wuxuu qofka meydka marka indhihiisu ay kor ugu xaydmayaan waa sidaa fadaja naasu min ahlihi waxaa buuqay oo oohin isku daray dad ciddiisii ah dad guriga jooga haween iyo waxaa iska ahaa oo kolkii hadalkaa nebiga maqleen sala allahu calayh waali wasalam iyo ogaadeen inuu dhintay markaasay buuq iyo qayra isku dareen oohin faqaala markaasu wuxuu yidhi laa tadcuu calىa anfusikum ilaa bkhayr naftiina ha u ducaynin ilaa wax wanaagsan mooyaane oogayay ba-ayay muxuu ahay maciin beerayay gurigay ba-yay waxyaalo sidaasa hadihina buu leeyahay malaa'ig baa idinla joogta aamiin idin dhahayso oo waxaad tidhaahaan ba-e waa laydin aqbalayaaye wax wanaagsan marka ku hadla si malaa'igtaasu ay idinku ducayso aamiin idinku tidhaaho oo alla idinku aqbalo sida marka uu nebiguna sala اlه alay slam uu u laqiray umu salama sidaas weeyaanoo xadiidka kale soo socdaa uu sheegi doono marka waa haweenta iyo dadka caamada iyo makasta iyo waxyaalahaasu waxay ku dhawaaqaan waxyaalo xunxun bay ku dhawaaqaan kolkii qofkii uu nafta ka baxay iyo kolkii la aasayay laga kala dareeray iyo kolka guriga laga iyo marka waxaa weeyaan dad ahlucilmihi oo ahlukhayrihi inay intay la joogaan ay waaniyana u diidaan maaha in la canaanto dadka qaarkood hadallo kulkulmiyo kula hadlaan oo canaantaana iyagana in la canaanto maaha waa in loo caqli celiyo waa in si qabow loola hadlo laakiin sabr la faro sida waxay ku dhawaaqayaan la faro sidaas weeyaan markaasu wuxuuhi naftiina ha ugu ducaynina ilaa khayr mooyaane fa ina almalaa'ikata yu'minuuna calaa maa taquuluun malaa'igta way u aaminsanaysaa alla waxaad dhahdaan be uma qaala markaasu hadda wuxuu yihi waa kan wuxuu dhahayo qofka indhaha u laabaaya allahuma اغfir liabi salama وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغاaبرين واغfir لنا وله يا رب العاaلمين وافسح له في qبره ونwr lahu فيhi رwاه مسلم sidaasu dhahay marka qofka maydka qofka la jooga ee madaxa haye ee indhaha u laabayaayo waqti ay naftu ka baxdo ee indhaha u laabo waa inuu sidaa yidhaaho hallow abu salama u dambi dhaaf oo derajadiisa sarraysii dadka aada hanuunisay dhexdooda oo muxuu ahaye uga naa'ib noqo oo u dhaqaaleeyo u hagaaji dad uu ka tegay adduunyada ku harayna noona dembi dhaaf annaga iyo isagaba yaa rabb alcaalamiin u waasici qabrigiisa oo una nuuri qabrigiisa rawaahu muslim baabu maa yaquulu cinda almayit wamaa yaquuluhu man maata lahu mayit qofka dhintay agtiisa wixii lagu dhahayo iyo qofka laga dhintee qof uu ka dhintayo ama ku dhinta ama geeriisa ha soo gaadha wuxu uu dhahayo can umi salamata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka alla wuxuu yidhi idaa xadartum almariid aw ilmeyd qofka jiran markaad la joogtaan gudhminta qofka dhilmanaya markaad la joogtaan faquluu khayra wax fiican ku hadla fa ina almalaa'ikata yu'minuuna calaa ma taquuluun qaalat markaas waxay tidhi falamaa maata abu salama ninkayga abu salama ah radi allahu canhuma markuu dhintay ataytu nabiya salى اlahu alيه wali slm nabiga aan u imid faqultu ya rasuul اllah ina abaa salamata qad maat abu salama wuu dhintay qaala markaasuu wuxuu yidhi quulii dheh allahuma اغfir lii walahu waacqibnii minhu cuqba xasana allo aniga isagaba noo dembi dhaaf oo muxuu ahaa iiga dembaysii muxuu ahaayey ciwad fiicanna awgona kanna iiga dambaysay oo